أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبيina mحamedi وعlى آlihi وأصxaabihi أجمaعين ama bعdu Eh, waxaan soo haynay tafsiiru suurati اlbaqara casharkeenna wuxuu ka bilaabmaa aayadda boqol konton iyo saddexaad ee suurat lbaqara ka suuratu lbaqara ka mid ah qaala tacaala alla wuxuu yidhi yaa ayuhaa hooy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow istaciinuu kaalmaysta bisabri sabar kaalmaysta waasalaati salaad kaalmaysta oo umuurihiina u kaalmaysta ina allaha alle maca asaabiriina kuwa sabro macooda u ahaaday aayaddan marka waxaan soo haynay aayadihii aayaddan ka horreeyey waxay ku saabsanaayeen qisatu taxwiili alqibla qiblada wareejinteeda laga soo wareejiyey beytalmaqdis kacbada xaggeedana loo soo wareejiyey calaaqada marka aayaddan iyo aayadahaas ka dhexeeyana waxa ay tahay waxaa la leeyahay oo alla uu leeyahay sabar kaalmaysta oo waxaad ku sabartaan ood sabar ku kaalmaysataan fi lqiyaami bitaacatii inaad daacadeyda u istaagtaan wa adaa'i faraa'idii waxa aan waajib yeelay gudashadooda korkeeda inaad ku sabartaan fii naasikhii waxa aniga aan wax ku nasakhayna ku saabsan yacnii nasakha shayga naasikha ah ee xukunkii hore aan ku bedelay oo aan ku nasakhay inaad ku dhaqantaan oo aada faradkaas qaabishaan ood u jeesataan sabar u kaalmaysta arrintaas lianna sabarka ayaa saddex macno lahaasaan soo sheegnay asabru cala aldaacati daacadoo lagu sabro korkeeda wasabru cala cani ilmacsiyati macsidoo laga sabro iyo wasabru cala alqadaa'i waalqadar qadahiyo qadarkana in lagu sabro halkan maadaama marka daaco iyo farad ayaan kasoo hadlaynay qibladii kacbada xaggeeda in loo jeesto oo markaa yacnii baytalmaqdis laga soo jeesto waajibkaas marka cusub oo ilaahay subxaanahu watacaala uu mu'miniinta ku farad yeelay ayuu alla mu'miniintii wuxuu leeyahay sabar ilaahay sabar yacnii u kaalmaysta yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu rumeeyow istaciinuu kaalmaysta bisabri sabar kaalmaysta waasalaati salaad kaalmaysta oo umuurihiina yacni salaad u kaalmaysta in allaha alle maca asaabiriina kuwa sabro macooda u ahaaday bita'yiidi waannasri ayiditaan iyo gargaar ayuu macooda ku yahay waa maciya khaasa midda caamka dadkoo dhan waa leeyihiin wa huwa macakum aynamaa kuntum ayaana tusayso yacnii ogaalka alle iyo ujeedista uu noo jeedo iyo waxaasoo dhan taas marka khalqigoo dhan waa camimaysaa middaan ilaahay saabiriinta uu gaar u leeyahay saabiriinta macooda ama la jirkooda alla ahaanayaana waa ayidayaa waana xoojinaa walaa taquuluu liman yuqtalu fii sabiili اllaahi amwaat walaa taquuluu ha dhihinina liman ha or ha dhihinina axad yuqtalu la dilaayo huwa isaguba fii sabiilillaahi ilaahay jidkiisa dhexdiisa lagu dilaayo amwaatun ha dhihinina hum iyagu amwaatun kuwa dhintay waaye ha dhihinina bal ee hum iyagu axyaa-un kuwa nool waaye walaakiin lagu noqoye laa tashcuruuna ma dareemaysaanoo ma garanaysaan oo ma dareemaysaan noloshoodaas ayb aayaddan waxaa la yidhaha sababu nusuulkii laba shay ee waxay ku timid beder iyo uxud dadkii ku dhintay ee muslimiinta ahaa ee iyagoo jihaadayo naftu ay ka baxday ayaa marka dadkii waxay dhahayeen hebel waa dhintay hebelna waa dhintay hebel waa dhintay marka ilaahay subxaanahu watacaala shanigooda isagoo aada u qiimo gelinaya oo dadkaanna quluubtooda lagu weyneynayo maadaama ay ilaahay jidkiisa dadkaa ku dhinteen dadkan iyo diintoodana ay yacni diinta ummaddana inay nabad gasho ay naftooda ku bixiyeen ayaa la rabaa in quluubteenna aada loogu weyneeyo dhinac labaadna tasliye iyo sabarsiin dadkii ay dadkoodu sidaas uga dhintaan ayaa lagu sabarsiinayaayo waxaa la leeyahay war dadkaa idinkama dhimanine nolol fiicana idinka aadeen oo tii hore marka ka fiican macnuhu marka sidaas waay sababu nusuulkana beder iyo wuxuu dadkii ku dhintay bay ku timid marka alla wuxuu leeyahay walaa taquuluu ha dhihinina liman liajli man laamka marka tacliil waayo laa litabliiqi saasaa fiican macnuhu marka wuxuu noqonayaa walaa taquuluu ha dhihinina liman yuqtalu liajli man qof dartiis yacni ama duul dad yacni dartood ha u dhihinina kuwaa oo yuqtalu la dilaayo hum iyagu fii sabiilillahi ilaahay jidkiisa lagu dilaayo amwaatun hum amwaatun dad dhintay waayo ha u dhihinina ha dhihinina marka da dadkan jihaadka ku dhintay hadalka in ayaga la dhahaayo lagula khidaabaayo ma aha walaa taquluu limantaas laamku laamu tabliiq ma ahane waa laamu tacliil yacni iyaga dartood inay jihaadkii ku go-een oy ku dhinteen darteed yacni ha u dhihinina hum amwaatun ha u dhihinine bal hum axyaaun ayb bal ee axyaaun hum iyagu axyaaun waayo kuwa nool nool waa kuwa nool waay marka amwaatunta hore waa khabar oo mubtadihii loo qadaraayo hum amwaatun bal axyaaun axyaaunta dambana balta jumla ka dambayso hum ayaa iyadana la qadaraa hum axyaa-un waa kuwo nool nolosha ay nool yihiin marka xayaato barsakay ku jiraan walaakiin lagu noqoye laa tashcuruuna ma fahmay ma dareemaysaan idinkoo ma garanaysaan halkan marka saddex mas'ale ayaa ka ayaa laga dhex bixin karaa oo arwaaxda iyo ruuxda iyo ku tacalluqdo mas'alada koowaad waxa ay tahay hal tamuutul arwaaxu ruuxdu ma dhimataa horta iyada jasadka iyo bani aadamka jirkiisa waa u jeednaa inuu dhimanayo qof hadda nool oo dhaqaaq leh oo socod leh oo hadal leh ayaan u ayaan arkaynaa in inta ruuxdii ka baxdo oo isaga dhanba uu noqonaayo waa dhintayaan leennahay badanka ama jirku inuu dhimanayo wax shakiga kuma jiraan laakiin hal tamuutul arwaaxu arwaaxdu ma dhimanaysaa ahlucilmigu waa isku khilaafeen oo qaar waxay yidhaahdeen waa dhimanaysaa arwaaxdu alruuxu iyo wanafsuna waa isku macnay dhaheen waxayna soo qabsadeen kullu nafsin daa'iqat lmowt iyo kullu man calayha faanin wayabqى wajhu rabbika duljalaali wاlikraam iyo kullu shayin haalikun ilaa wajhahu iyo macnahaasay soo qaateen daa'ifo kalena waxay yidhaahdeen maya arwaaxdu maba dhimataba iyado fa inahaa khuliqat lilbaqaa arwaaxda waxaa loo abuuray inay baaqi ahaataba sideedaba wa inamaa tamuutu labdaanu waxa dhimanaya waa jirka ruuxdii ay la xiriirtay qolooyinka iyagana waxay deliishadeen axaadiidta yacni tusayso dadka mu'miniinta arwaaxdooda inay nicmo ku jirto gaalada iyo munaafiqiinta arwaaxdooduna inay cadaab ku jirto marka hadday arwaax eh, janno ay ku jirto waa nooshahay wax dhintay oo baaba-ay jannow ku jiraa ma laga cabiri karo halkaasay marka iyagana marka u daliishadeen aayaddaanna waa laga fahmaa macnahaas si khaas ah dadka shuhadada ah ayib aayaddanna marka way soo qabsadeen waxayna yidhaahdeen mowtu nufuuska kullu nafsin daa'iqat lmowt iyana waxay tahay mufaaraqatuhaa liajsaadihaa wa khuruujuhaa minha mowtkan oo nafti waa dhimatay la leeyahay jirkeediibay ka baxday baa laga wadaa laakiin xaalad kaloo nololay ku jirtaa ayb macnahaas marka iyada mas'ale taas waaye weliba ahlu sunnati waljamaca waxay u badan yihiin culimada qowlkan dambe oo arwaaxdu inaynan dhimanaynin axaadiis badanna u markaati kacaysa waayo qofka ruuxdiisu markay tagto koraa la geynayaa waa lagu soo celinaa haddana jirkii mararka qaar itisaalay la yeelanee marna la yeelan mayso waa la nicmaynaa waa loo nicmaynaa jannadaa loo furaa naartaa loo furayaa midda kale <coughs> rabbi aqimi saaca buu dhahayaa mu'minka ilaahu saacadda hadda keen gaalku wuxuu dhahayaa rabbi laa tuqim isaaca waxyaabahaasoo dhan marka waa waxay tusayaan marka arwaaxdu inay noolaanayso <coughs> mas'alada labaad waxa ay tahay arwaaxdii waa wada noolaanaya haddii la yidhi shahiidka marka la leeyahay bal axyaaun walaakin laa tashcuruun muxuu uga duwan yahay nolosha shahiidka iyo dadka kale noloshooda haddiiba gaal iyo muslimba ay nool yihiin arwaaxdoodu ay nooshahay oo arwaaxdoodu ay taagan tahay oo joogto <clears throat> oo yacni caalamulbarsakha arwaaxdu ay ku nooshahay qiyaamana arwaaxdii iyo jasadkii laysku soo celinayo halkaa marka waxay leeyihiin maxaa si gooni ah shuhadada iyaga waa nool yihiin loo dhahayna meeshaas marka alimaam abu jacfar itabari iyo keyrkiisba waxay dhaheen ee waxay yidhaahdeen nolosha shahiidka gaar ahaanta hadda loo xusaayo ama loo sheegaayo annahum marsuuquuna waa la kuwa la arsuqaayo waa min ma'aakili ljanna shahiidku dadka kale wuxuu uga duwan yahay waa nool yahay wixii jannada yaallayna waxbuu ka cunaa dadka kale saas maaha iyaga aayadda kale suuratu aali cimraanna waa tusaysaayo walaa taxsabanna aladiina qutiluu fii sabiili اllahi amwaata bal axyaaءu cinda rabbihim yurzaquun yurzaquunadaas waay waxay uga duwan yihiin dadka kale marka alimaam abuu jacfar sidaasuu yihi dadka kale iyagu waxooda waa suganayaan un waxay u suganayaan markii bachiga lasoo bixiyo jannada la geliyo ayay wuxoodii cunayaan laakiin shuhadada arwaaxdooda waxaa la dhex gelinayaa shimbiro cagaaran jannaday daaqaysaa miraha jannaday ruuxdaasi ay daaqaysaa ruuxa shahiidka waana middaa midda ay uga duwan tahay dadka kale waayo dadka kaleba waa nool yihiin ayaga laftooda xayaatada barsakhiga kama maqna waayahay mas'alada saddexaad waxa ay tahay arwaa ruuxdii hadday jasadkii ka baxdo alarwaaxu idaa tajaradat biayi shayin yatamayazu bacduhaa min bacdin ruuxdaani hadday ka baxdo jirka maxay ku kala soocmayaan ruuxdii hebel iyo ruuxdii hebel iyo ruuxdii hebel maxay ku kala duwan yihiin waayo dadku markay ruuxdu markay jirka ku dhex jirto jirka muuqaaluu leeyahay dadkii waa la kala garanaa marka jirkooda ruuxdiina hadda wax innaga aan arkayna markaas maba ahanba laakiin markay ruuxda jirkaani ay faaruqdo maxay ruuxdii hebel iyo ruuxdii hebel ay ku kala bedelnaanayaan oo lagu kala garan karaa meeshaas marka alimaam ibnu ibnulqayim wuxuu yidhi waa mas'ale meel kale aadan ka helaynin inta badan yii baxi buu sameeyey kitaabu ruux wuxuuna yidhi marka uu tilmaamay khulaasadiisu wuxuu isu keenay ay noqotay ina aruuxa ruuxda daatun qaa'imatun binafsiha horta marka hore waa in ruuxda la fahmo macnaheeda ruuxdu waa daato waa wax jiro waay oo iyada keligeed taagnaan karto qasab maaha inay wax ku taagnaato keligeed waa taagnaan kartaa ayb tascadu inay ruuxda marka daata qaa'ima binafsihaa tahay waxaad ku garanaysaa buu yidhi tascadu wa tanzil ruuxda waa koraysaa waa degaysaa intaasna nusuustaa ku itlaaqday oo ku sheegtay wa wa tanfasil mar jirkii bay la xiriiraysaa marna waa ka baxaysaa waa ka soocday oo haddaad hadda huruddo adiga ood seexato ruuxdii waa baxaysaa jirkaagii waa ka waa ka infisaashay meel kale jirtaa marka markii ilaahay kugu talagala inaad marka soo kacdana ruuxdii jirkaagii itisaal la yeelane wax marka marna iska tegaayo marna imaanaayo fuulayo degaayo baxaayo soconaayo yacnii tegayo imaanayo dhaqdhaqaaqaayo waxay ku tuseen marka wax makhluuq ahoo daate leh inay tahay walidalika rasuulka sala ll l slam wuxuu yidhi qofka marku dhimanaayo indhihiisu koray aadayaan oo aragu ina albasara aragu yatbacu ruuxa ruuxdu raaca ile waa la qaadanaa ruuxda xagga koraa lala aadayaa indhihii marka waa kasii dabategayaanoo markaa way fiirinayaan ruuxii shay marka la fiirinayo marka waa shay daata qaa'ima binafsiha qodobkaas marka haddaad soo ogaato yaa marka waxaan leenahay ruuxdu waxay ruuxyada kale qofka ruuxdiisu ruuxda kale waxay uga socnaanaysaa ee ta ay ku ta jirkii ay ku jirtay sida badanka iyo jirkaba uu ruuxda ugu ta ayaa ruuxduna ay ugu ta jirka ay ku jirto marka ruuxdaani badan jir ayay ku jirtay middaa hebelna jir ayay ku jirtay hebel midiisana jir kale oo oo kala duduwan bay ku jirtay mid walbaa marka waxay ka qaadanaysaa wax ay uga soocmayso jirka kale sida jirkaba eh, ruuxda kale sida jirkuba uu uga soocan yahay jirarka kale ayib meeshaasu isaguna meeshaa marka uu ka masaladaa uu ka bixiyey marka alla wuxuu leeyahay walaa taquuluu ha dhihinina liman liajli man dad dartood dadka oo eh, yacni yuqtalu la dilaayo fii sabiili sabiilillahi ilaahay jidkiisa lagu dilaayo dartood ha u dhihinina amwaatun hum iyaga amwaatun kuwa dhintay oo kuwa yacni amwaad ahoo dhinsan ama dhintay bal ee eh, hum iyaga waxyaa un kuwa nool nool waayo oo nool walaakin laa tashcuruuna laakiin ma dareemaysaan noloshooduna marka waada iyaga shuhadada la gaarka ay yihiin inay risqigii jannada wax kamida ay arwaaxdoodu daaqayso bikhilaafi dadka kale walanabluwannakum bishayin min alkhawfi waljuuci wanaqsin min alamwaali walanfusi walthamaraat walanabluwannakum walawallaahi nabluwanna waan idin imtixaanaynaa oo idin imtixaanaynaa kum idinkaan idin imtixaanaynaa bishayin baan idinku imtixaanaynaa wax shayga oo min alkhawfi cabsida ka mid ah waljuuci baahida ka mid ah iyo wa naqsin ayaanu idinku imtixaanaynaa wa binaqsin naqsi baan idinku imtixaanaynaa nuqsaami nuqsaan nuqsaanta oo naashi-in ka ahaanayso min alamwaali maalka xaggiisa ka ahaanayso iyo wal nafaha xaggooda ka ahaanayso iyo wathamaraati miraha wa bashir bishaaree assaabiriina kuwa saabiriinta u bishaaray alladiina u bishaaray kuwii ugu bishaaray ama alladiina saabiriinta oo idaa haddii asaabathum ay ku dhacdo musiibatun musiibo ay ku dhacdo qaaluu dhahayaan innaa anagu lilaahi allaaninnaa anagu lilaahi allaan u sugnaanayo allaa na leh un keliya wa inaa anaguna raajicuuna kuwa noqonayaannahay nahay ilayhi ilallaahi alle intii kaa kuwa u noqonayaan nahay ulaa kuwaadaas calayhim ay lahum waxaa u sugnaadayay leeyihiin salawaatun dembi dhaafyaalo Eh, dembi dhaafyaalka oo min rabbihim xagga rabbigood ka ahaanay ka ahaanayso iyo waraxmatu naxariis ayaa u sugnaatay wa ulaa'ika kuwaadaa hum iyaga unbaa almuhtaduuna kuwa hanuunsan iyaga unbaa hanuunsan halkanna marka ilaahay subxaanahu watacaala de waxyaabaha laysku imtixaanayo ka hadlaa mar haddii si guud ee eh, shahiidkii looga soo hadlay oo qofka ilaahay jidkiisa ku dhinto xag alle inuu ka karaamaysan yahay la tilmaamay yaa waxaa la leeyahay shahiidkaa dhimanayo oo ilaahay jidkiisa ku dhimanayo oo idinkii idinka dhexbaxayo waxyaabaha aada ku imtixaanan tihiin ka mid yahaye sabar ku qaabila iyada lafteeda marka allah wuxuu leeyahay nabluwannakum walanabluwannakum walawallaahi nabluwannakum waan idin imtixaanaynaa oo idin imtixaanaynaa bishayin baan idinku imtixaanaynaa shay wax ayaan idinku imtixaanaynaa shayga oo min alkhawfi cabsida ka mid ah ama cabsida ah cabsidaasi marka waxaa lagu macneeyaa waxa ay tahay min khawfi alcaduwi cadowga in laga cabsado ila asbaabuu leeyahay cadowga looga cabsado markaas ba yacni marka cadowka cabsashadii baanu idinku imtixaanaynaa waljuuci ayaan idinku imtixaanaynaa wax oo baahida ka mid ah oo baahidii baan idinku imtixaanaynaa baahida halkan waxaa loo jeedaa abaar inay dhacdo oo oo markaasi dadkii wax la cuno markaa la waayo ee baahida hadda lagama wado qofku isagoo cuntadii wuxuu iska haysto laakiin baahi waa dareemi karaa hadduu cabaar uunan wax cunin wou gaajoonayaa taasaan idinku imtixaanaynaa lagama wado taas karhiyaa la yidhaha nacam fulaanun karthaan marka la yidhaha waa baahi cuntadeed oo u haysto waa dareen oo baahi qabo baahiduu dareema hadda laakiin meeshan hadda waljuucida macnaha laga wadaa waxay tahay wax aada qaniintaanba inaad weysaano ama la yacni idinku yaraado ayb waa imtixaankay iyadana ka mid tahay wa naqsin baanu idinku imtixaanaynaa wa binaqsin walanabluwannakum binaqsin naqsi baan idinku imtixaanaynaa naqsiga oo naashi-in ka ahaanaya min alamwaali maalka xaggiisa ka ahaanaya in maalkii uu gubto maalkii inuu yaraado cadow inuu qaato wamaa ilaa dalika ayb marka min alamwaalidaa waxaa bannaan mintaa waxaa ku bannaan ilaa saddex shay saddex tafsiir oo kale in la yidhaahdo wanaqsin wa binaqsin baan idinku imtixaanaynaa shay-an yani yacni la nuqsaamiyo min alamwaali maalyaalka ka mid ah markaas wanaqsin shay-an yacni waxaanu nuqsaaminaynaa shay oo min alamwaali maalyaalka ka mid ah marka min alamwaali sifay noqonaysaa mawsuuf maxduufaana u qadaranu shay-an tahay ama in la yidhaha mintu waa iska zaa'idaba idaba akfash baana sidaas wato wanaqsin min alamwaali wanaqsi lamwaali oo kale ay ka dhiganta waxaa kaloo bannaan in laga dhigo wanaqsin wa binaqsin baanu idinku imtixaanaynaa naqsiga oo naashi'in ka dhalanayo min alamwaali maalyaalka xaggooda ibtidaa waayo marka minta markaas maalka xaggiisa yacnii naqsi ku dhacayo iyo walanfusi nafaha xaggooda iyo wathamaraati miraha xaggooda naqsi ku dhaco ayaanu idinku imtixaanaynaa wabashir haddaba marka u bishaaray alsaabiriina kuwa sabro khabar aad iyo aad u fiican si oo yacnii rajo fiican iyo wanaag badan usii sheeg inay leeyihiin kuwa sabro oo sabarkaa marka yacnii ku qaabilo kuwaa balaayada iyo nuqsaanta iyo ku ku sabrayo alladiina saabiriinta oo aladiina kuwii ah idaa haddii asaabathum ay ku dhacdo musiibatun musiiba haddii ay ku dhacdo qaaluu kuwa yidhaahdo inaa anagu lilaahi allaan u sugnaanay annaga allaana leh cabiidan wa mulkan addoonna asagaan u nahay addoomo mulki iyo tadbiir iyo maamul markay noqotana asaga un baan mulkigiisa ku hoos jirnaa oo cid marka yacni mulkigiisa kama baxsanin kuwa sidaa dhaho ayb oo ilaahay marka rubuubiyay u qirayaan ayb wa inaa anaguna raajicuuna kuwa noqonayaan nahay ilayhi ilallaahi rabbigan xaggiisaan u noqonaynaa fi laakhirati innagan lafteenna waan noqonaynaayo aakhira alla xaggiisaan u noqonaynaa meeshaa marka yacni istirjaaca la yidhaahdaa kelmaddan inaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun qofka markay musiibo ku dhacdana inuu qabsado kelmaddan qalbigiisana marka yacnii ou kelmaddaani niyaddana ku dhisto qalbigana uu gashto qofkii ilaahay waafajiya sabarka iyo middaas yaa ilaahay subxaanahu watacaala qof qalbigiisu hanuuniyey ou noqonana ayb waman yu'min billaahi yahdi qalbahuna macnaheeda sidaas waa ayb rasuulkana sala allahu calayhi wasalama wuxuu yihi maa min musiibatin musiiba ma jirto tusiibu cabdan addoon ku dhacayso fayaquulu dhahayo inaa lilaahi wa ilayhi raajicuun allaahuma ajurnii fii musiibatii ilaahu musiibadeyda dhexdeeda igu ajarsii wa akhlif lii khayra minhaa wax ka khayr badanna iigu bedel oo bedel ka khayr badan isii waxa iga tegey ilaa aajarahu llahu fii musiibatihi ilaa ilaahay musiibadiisa qofkaa waa uga waa ka ajarsiiyaa wa akhlafa lahu khayra minhaa wax ka khayr badanna waa ugu bedelaa laakiin haddaad waa waray dhahdo ama aad cabaaddo ama aad ilaahay u muujiso tasakhud iyo iscaragelin haddaad muujiso musiibadiina ajir kama dhex helaysid wax bedel ku sii karana ma jiraan meeshaas baad marka adduunyadiina waa ku dhibtootay aakhiradiina dembi baa ku yaallo laakiin diinta islaamka maxaasinteeda waxaa ka mid a ah, cinda almusiiba waxay xariiqday oy dhigtay yacnii wax qofku adduunkiisa iyo aakhiradiisa u fiican marnaba adiga musiibadan ma baajin kari lahayn hadday kugu dhacday iyada ka ajaraadso kow haaniyan haddana waxa kaa baxay wax ka khayr badan ilaahay weydiiso isagaa ku siin karo sidaasaa marka nebigu sala allahu calayhi wasalam uu ku taliyey qaalat umu salama umu salama waxay tihi lamaa tuwufiya abuu salama markii abuu salama oo ninkeedii ahaa uu dhintay cazama allaahu lii ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ikarsiiyey oo uu karti iigu yeelay inaan dhaho kelmaddan faqultu allahuma ajurnii fii musiibati ilaa aakhirih ducadii baan marka akhristay wax ka khayr badan buu ilaahay iigu bedelay abuu salama oo nebiga ah sala allahu calayhi wasalam musiibada marka qofka markay ku dhacdo laba marxalad baa yaa yaa qofka ku wajahan oo laga rabaa marxaladna waa waajib marxalana waa waa xaalatu istixbaab xaaladna waa wax waajib ku ah xaaladda kalena waa wax mustaxab u ah waxa waajibka ku ah waxay tahay sabarka qadarka marka qadarka sabarku waa waajib waayo haddii qofku uunan sabrin macnaheedu ilaahay buu isu caraysiiyey sabarku marka waa waajib sunno maaha isaga mustaxab maaha qadarka zaa'idka ee mustaxabkaa waxay tahay inaad raalli ku noqotaba ood rabooto raallina ku ahaato waxaa kugu dhacay oo markaa marka arridaa <coughs> qofkii inuu musiibada raalli ku noqdaa waajib loogama dhiginoo dadka quluubtoodu isku mid ma aha oo waa kala quluub fiican yihiin waa kala karti badan yihiin yaqiinta ay qabaanaa kala duwan meeshaas marka taa waajib lagama dhigina laakiin sabarka waajibaa laga dhigin <coughs> ulaa'ika kuwaadaas calayhim eh, calayhim ay lahum waxaa u sugnaaday kuwaas salawaatun baa u sugnaatay salawaadku naxariisyaalo waayo laakiin dembi dhaafaan ku fasiraynaa <coughs> sida ibnu jariir uu ku fasiray <coughs> dembi dhaafka oo min rabbihim xagga rabbigood ka ahaaday ayay leeyihiin kuwaasi iyo wa waraxmatun naxariis ayay ayay leeyihiinoo xagga rabbi janno inay galaan oo rabbi u geliyo wa ulaaika ika kuwaadaa hum iyaga unbaa almuhtaduuna kuwa hanuunsan ah ayb iyaga unbaa marka hanuunsanoo waktiga musiibada kuwa sidaan dhaha unbaa hanuunsan dadka aan sidaan dhihin xilliga musiibada lagu jiro maba hanuunsanaba marka waayo haddii ay marka qaylo iyo tasakud ay galaan ma hanuunsana ina الصفا wاlmarwata min shacaa'ir اllahi faman xaja اlbeyta aw اctamar ina الصafaa safa dhagaxa ama buurta safa la yidhaahdo iyo wlmarwata iyo marwa dawaafkooda ina الصafaa ina dawaafa الصafaa safa iyo walmarwata iyo marwo dawaafkooda in lagu wareego min shacaa'ir illaahi ilaahay diintiisa astaamaheeda ayay ka mid ahaadeen faman <clears throat> qofkii xaja xajiyo oo u qasdo albeyta beytka qofkii u xajiyo u qasdo aw ictamara ama cumraysto falaa junaaxa wax dembiya calayhi korkiisa ma ahaanin an yatawafa an yatatawafa inuu wareego ou dawaafo bihimaa yacni ay fiihimaa dhexdooda inuu ku dawaafo ayb waman axadkii tatawaca ku tabaruco khayran ay bikhayrin khayr qofkii ku tabaruco fa in allaha alla shaakirun weeyaan mid abaalgudo wax yar oo ay addoommadu sameeyaan wax badan ugu abaalgudo caliimun ogaal badan ayb ina asafaa walmarwata asafaa walmarwa calam waay hadda meel laba meel magacyadoodaa la yidhaahdaa asalka asafaa dhagaxa la yidhaha dhagaxa sisibka ee cad ayaa dhagaxa sisibkaa la yidhaahdaa marka hadda laakiin meel magaceed waayo saa darteed marka waxba latar la tarjumi maaye waxaa uun laleeyahay ina safaa walmarwata safa iyo marwa ee safa iyo marwana waa makaan ayaga makaannimadooda min shacaa'ir illaahi uma aha nacam makaannimadooda shaca shaciira min shacaa'ir illaahi in laga dhigaa wa waxaa weeyaan macno ahaan qalaq iyo culaysaa ku jiro marka waa in loo soo qadara mudaaf la yidhaha ina safa ay ina tawaafa asafa walmarwata safa iyo marwo ku warwareegidda lagu warwareegayo o lagu dawaafayo min shacaa'ir illaahi ilaahay diintiisa calaamadaheeda wey allah subxaanahu watacaala macaalimu diinkiisa diinkiisa calaamadaha uu leeyahay waaye oo maxaa yeeley min shacaa'ir illaahi cibaado waayaa la leeyahy makaanku marka cibaado maahane waxa lagu sameynayo cibaado yaa cibaado ah ama in la yidhaha ina safaa iyo walmarwata min shacaa'ir illaahi min mawaadici shacaa'ir illaahi ilaahay shacaa'irtiisa ama cibaadaadkiisa meelaha lagu sameeyo waaye ayag ayb sidaa labadaas macnay sheegaan kan horaas aada u fudud bana <clears throat> faman xaja albeyta faman qofkii xaja xajiyo albeyta beytka qofkii u qasdo aw ictamara ama cumraysto ayb oo ziya cumradii marka waxay noqonaya macnaheedu ziyaaro qofkii beytka ziyaarto xajkuna marka wuxuu u dhacayaa acmaal dawaaf iyo sacyi kasii badan buu xajku leeyahay marka ama xaj u tag ama cumro u tag meeshee faman qofkii xaja u qasdo albeyta kacbada qofkii u qasdo aw ictamara ama umrays ama cumraysto oo cumraysanayo falaa junaaxa wax dhiba calayhi korkiisa ma ahaanin an yatawafa bihimaa ay fi awaafi dawaaf bihimaa ou dawaafo safaya marwo dhexdooda ou dawaafo wax dembiya korkiisu ma ahaa nin kuma sugnaanin marka an yatawafa bihimaa maxalkeedu waa majruur anta iyo iyo ficilka mudaarice ka dambeeya masder baa laga dhalaalinaa fii ayaana lagu jaraa masderkaas macnuhuna wuxuu noqonayaa falaa junaaxa calayhi fi awaafi bihimaa falaa junaaxa calayhi fi طawaafi bihimaa in dhexdooda lagu dawaafo wax dhiba kuma jiraan sababu nusuulkana marka maxaa laga wadaa falaa junaaxa calayhi an yatawafa bihimaa oo waxay leeyihiin daahirka aayadda waxay u muuqataa safo iyo marwo in lagu saciyaa waajibba inaynan ahaynay daahirka u muuqataa waayo marka la yidhaha wax dhiba ma leh falaa junaaxa calayhi an yadawaafa in la dawaafaa dhib ma laha waa laga tegi karaabaa marka qofka u qaadan karaa sidaas marka macnaha looma jeedo curwat bnu zubayr baa sidaas u qaatay sidaaba u qaatay curwat bnu zubayr markaasuu caaisha wuxuu ku yidhi safa iyo marwo aayaddaanu intuu akhriyey ayaa wuxuu yidhi safa iyo marwo sacyigoodu waajib ma ahan miya oo ara-ayta qowla allahi tacaala ina safa walmarwa famaa araa calaa axadin shay-an anlaa yatawafa bihimaa wax dhiba qofka korkiisa ma ahaanaayo inuunan dawaafin safee marwa waa ka tegi karaa sidaasuu curwo u qaatay qaalat caa-ishatu waxay tihi kalaa maya low kaanat kamaa taquulu sida adiga aada u fahamtay hadday aayaddu tahay kaanat aayaddu waxay ahaa lahayd falaa junaaxa calayhi anlaa yatawafa bihimaa inuunan dawaafin ou ka tagaba ounan dawaafin dhib ma leh ayay ahaa laheedu sida adi u fahamta hadday tahay laakiin anlaa yadawafa lama dhihina an yadawafa bihimaa baa leedi inuu ku dawaafo ou ku sacyiyaa xaraj iyo dhib male ee inuu ka tagaa ounan dawaafin xaraj male lama dhihinay tiri warku marka laba macnou kala yeelanaa marka markaasay waxay ku tidhi inamaa nasalat hadihi اlaayatu aayaddan waxay kusoo degtay fi lansaar ansaarta kaanuu yuhilluuna limanaat sanamka manaat layraa ayay aadi jireen oy yacnii ku cibaa soo caabudi jireenay ugu dhawaaqi jireen wa kaanat manaatu manaat waxay ahayd xadwa qudayd qudayd meesha layraha maki madiine dhexdooda meeshaasay ku taallay wa kaanuu waxay ahaayeen yataxarajuuna inay dhib iyo isdareensiinayeen iyo ash ash an yatawafuu bayna asafa walmarwa inay dawaafaan intay tagaan manaad daaqiyatu manaad <coughs> markay aadaan oy soo caabudaan inay intay kacba eh, yacni maka intay yimaadaan safay marwo ay sacyiyaan xarajay ka dareemi jireen arrintaas oo arrin marka baasaysi iska jaahiligii jiray buu ahaa <coughs> falamaa jaaa alislaamu islaamkii markuu yimid sa'aluu rasuula llahi sal l slam rasuulkay su'aaleen can dalika arrinkaa faanzala allahu tacaala alla wuxuu soo dejiyey ina asafaa walmarwata min shacaa'ir illahi faman xaja albeyta aw ictamara falaa junaaxa calayhi an yatawafa bihima marka macnuhu waxay tahay war ash ashkan aad ka ash ashaysaan iyo dhibkan aad ka dareemaysaan ma ahane safay marwo hala yani dawaafa saasay ka dhigan tahay iyagaa marka xilligii jaahiliga meeshaa markay aadaan safay marwo ma dawaafi jirin ash-ash bayna ka qabeen iyo inay markaa iyagu xaraj iyo dhibaato ayay ka dareemi jireen inay safay marwo saciyaan dhexdooda markaasaa waxaa la yidhi war sac xarajkiinaas wax jira ma ahane sacyiya waay macnaha aayadda marka waxaa lagula hadlaaya ama lagula khidaabayaa waxay tahay inaad ka taxarujtaan meeshaan ma taallo ee iyada waajib miyaa mase waajib ma aha aayadda maba ka hadli ma u tacarudin waajibka marka waxaa laga qaadan karaa waxay tahay rasuulka sala allahu calayhi wasalama wuu dawaafay safee marwa waa saciyey markii xajatulwadaaci iyo cumrooyinkiisiiba waa saciyey <clears throat> waa kii yidhi marka xajatulwadaacina rasuulka khuduu canii manaasikakum acmaashiina xajka aniga iga qaata lacallii laa alqaakum bacda caami haadaa sanadkaygan kadib inaanan idin idinla kulmina laga yaabaaye markaana nebigu markuu kacbada soo galay dawaafulquduumkiibuu sameeyey safii marwa waa sacyiyey meeshaa marka waxaa la yidhaahdaa ficil kasta oo nebigu uu xajka ku dhex sameeyey waa waajib waajibnimadiisaasna marka wuxuu tafsiir u yahay ficilkaas amarkaas qowliga ahoo khuduu uu nebigu u yidhi qaata yani yeela waxaan same yacnii acmaasha iga qaata amarkaas qowliga ah ficilkiisuu ku fasire wax allaalo ficilo uu sameeyey amarkaasay raacayaan waajibay noqonayaan ilaa wixii qariina ay ka saarta ma ahani ayb sidaa darteed marka sacyigu imaamu maalik iyo imaamu shaafici iyo waxay ku tageen iyo aimada badankood asacyu bayna asafa waalmarwa cumrada iyo xajka labadaba in laba eh, rukni inuu ku yahay alcumratu walxaju labadoodaba min arkaani اlxajina waa ka mid yahay min arkaani اlcumrana waa ka mid yahay xadiid kalena nebigu sal l slam wuxuu yidhi yaa ayuha اnnaas ina allaha kataba calaykum sacya fascw ilaahay wuxuu idinku qoray oo idinku farad yeelay sacyiga ee sacyiya waxaa kaluu yidhi nebigu marku safo koray abda-uu bimaa bada-a allaahu bihi aayadda marka isagaa tadbiiqiyey macnaha aayadda marka ma ahan waa laga tegi karaada ou curwa ka fahmay ma ahan meeshaas marka darsiga aan ka aan ka qaadan karno waa maxay qofkii aayadaha markay soo degayeen joogay sababkay kusoo degeen la socdo luqadii carabiga iyo qur-aanka uu kusoo degay kaa yaqaano waa kaa aqoon waa kaaga aqoon badan yahay tafsiirka iyo axaadiidta nebiga meesha la dejinayo saa darteed saxaabada tafsiirkoodu waa ka horeeyaa dadka kale tafsiirkooda waayo iyaga maxaa yeelay caasaru tanziil aayaduhu markay soo waqtigii ay soo degayeen bay la caasireen ee qof kale ee ka maqan bal fiiri hadda curwa oo fuqaha min alfuqahaa'i sabcow ka mid ahaa aayaddan sida ay tahay maahane si kalow ka fahmin ilaa ay caa-isho toosisay saas ma ahane saad u fahamtay hadday tahay sidaanaa la dhihi lahaa sababtay ku timidna sidaanay ahayd ogow waa ka jaahil baxay marka arrintii maxaad u malaynaysaa marka kun iyo afar boqol oo sano ka badan afar iyo toban qarni shan iyo toban qarni kadib nin yimid fahamku mar walba waa sii daciifa waa sii daciifa waa sii daciifa waayo mar walbao casrigii tanziilka laga dheeraado laga soo dheeraado oo wixii ay sii fogaadaan waqtigooda luqadiina ay daciifto dowqii iyo habkii ay dadku yacnii asaaliibta iyo carabiga ay ku dhadhaminayeen ay daciif noqoto fahamku aada u daciifa walidaalika imaam albukhaari iyo imaam axmed iyo culimo badan waxay dhaheen dadka intooda badanba caqiidada ka dhumo waxaa laga galay inamaa utuu min alcujmati cujmadaa looga yimid oo carabiga aynan aad u fahmaynin luqat ddiin oo aynan aada u garanayninaa looga yimid ay dhaheen nacam ayb aimada marka bukhaari iyo axmed iyo keyrkiisba nacam ayb jooga marka laguma karo dadka waxaa weeyaan qofaa xadiidka iska beeninayo xadiid ma jira la taagan qaar kale yacni waxaa laga yaabaa wixii uu wax ku fahmi lahaa iyo ta'anigoodii iyo iyagoon lahayn haddana inay iyagu uun si wax uun iskaga haystaan oo markaa yacnii haddii qof uu is yiraahdo markaa yacni uga aqoon badan waqti uga badanna ku jiray inuu toosiyo oo maagana waxaa dhici karta marka yacni inuu isleeyahay maya kan sidii toosnayd ma sheegayo sidii toosan waa sidaan adugu aad aada haysato inuu isdhahaa laga yaabaa waxyaabahaas oo dhan marka waxay u keenayaan naqsi bay keenayan marka sacyigu arkaanta cumradana rukni min arkaan alcumra uu yahay xajkuna waa wuuu waa rukni buu u yahay ayb faman xaja albeyta aw ictamara falaa junaaxa wax dhiba ama dembi caleyhi korkiisa ma ahaanin an yatawafa ay fi awaafi awaaf bihimaa ou dawaafo safay marwo dhexdooda ou dawaafo wax dhiba korkiisa ma ahaanin waa dawaafi karaa ee haddii ou awaafi karo waajibnimo mau u dawaafaa mase sunanimo u dawaafaa wax kale waayo adilo kaleay u baahan tahay adiladii kale ee yaa ayuha nnaasu ina allaha kataba calaykum sacya fascow iyo ma iyo ficilkii nebiga iyo ayaa laga qaadanaa marka ayb abu xaniifa isaga wuxuu ku tegey waa waajib maahan rukni ma aha waa waajib marka haddii laga tago neefuu iska bixinaa bedel bay leedahay ayuu ku tegay laakiin sida xooga badan waa inay rukni ay tahay ayb ayb waman tatawaca qofkii tabaruco khayran khayr qofkii ku tabaruco waman tatawaca khayra ay bikhayrin qofkii khayr ku tabaruco oo khayr ziyaadiyo mar intuu xajiyo haddana mar labaad sunnanimo u xajiyo mar saddexaad u xajiyo fa in allaha alla shaakirun weeyaan mid abaal gudo oo addoommadiisa ku u shukrinayo waayo camalka wanaagsan oy la imaadaanoo yar wax weyn buu ku ugu abaalmarina caliimun weeyaan alla mid ogaal badanoo waxa uu jidaynaya og qisada marka sacyiga asalkiisii hore marka hore salka asaaska u ahayd meeshaa marka yacnii wuxuu leeyahay marka axkaam fara badan sacyigu marka dabcan dawaaf buu ka dambeeyaa isaga sida dawaaf unbuu ka dambeeyaa buurta safa in la koraa waa sunno laakiin yacni meesha un uu ka bilaabanayo asalka salka hore oo buurta ay ka bilaabmaysaa ayuu ka bilaabmaa waana calaamaysan tahay safuu ka bilaabayaa mar wuu ku tegayaa waa mar mar wou ka imaanayaa safou imaanayaa waa mar labaad sidaasuu marka ugu dambayso uu marwo ku gaaraa toddoba jeerna uu ku saciina bayna alcalamayn labada meel miilayn alakhdarayn labada nalale cagaaran meelahaas marka oo toga calooshiisa ah markuu gaarana nebiga orod waa ordaayey oo ragga marka inay ordaan iyaa loo sunneeyaa kutubaha xadiidka iyo fiqiga ayaana marka yacni iska leh taas ina aladiina yaktumuuna maa anzalna min albayinaati wاlhudaa min bacdi ma bayannaahu linnaasi fi lkitaabi ula'ik ulaa'ika yalcanuhum allahu wayalcanuhum allaacinuun ina aladiina kuwa yaktumuuna qarinayaan maa ay ladii kii anzalnaa aanu dejinay hu maagaba min albayinaati xujooyinka cadcad xaal uu ka mid yahay ama uu ka ahaaday xaggooda wاlhudaa hanuunkii xaal uu ka mid yahay min bacdi maa bayannaahu min bacdi tabyiinihi caddayntiisa linnaasi aanu dadka u caddaynay ka gadaale qarinayaan filkitaabi kitaabka dhexdiisa aan ugu caddaynay ulaa'ika kuwaadaas yalcanuhum ullaahu allaa lacnadayo wayalcanuhum waxaa lacnadaya allaacinuuna kuwa wax lacnado ayaa lacnadayo ila aladiina kuwii ma ahne taabuu soo noqday oo ilaahay u towbad keenay wa aslaxuu hagaajiyey wa bayanuu caddeeyey wixii ay qariyeen caddeeyeen fa ulaa'ika ika kuwaada atuubu waan ka towbad aqbalayaa calayhim iyaga korkooda ama atuubu waan kusoo noqonaa calayhim korkoodaan kusoo noqonayaa bilcafwi walmaqfirati dembi dhaaf iyo cafis baan ugu soo noqonaa wa ana anigu ayuu leeyahay alla atawaabu mid towbad aqbalid badan ayaan ahay alraxiimu oo naxariis badan ayaan ahay aayadan allah wuxuu leeyahay ina aladiina yaktumuuna maa anzalnaa ina aladiina kuwa yaktumuuna qarinayaan maa anzalnaa ay ladii kii maadoo mawsuulahu anzalnaa ay anzalnaahu shaygii aan dejinnay alladii anzalnaahu kii aan soo dejinnay kuwa qarinaya min albayinaati xujooyinka cadcadna xaal uu ka mid yahay kaa ay qarinayaan walhudaa hanuunkii xaal uu ka mid yahay min bacdi maa bayannaahu min bacdi tabyiinihi caddayntiisa annaga aan caddaynay min bacdi tabyiininaa caddaynteenna iyaahu kaas aan caddaynay shaygaa ay qarinayaan hanuunka aan caddaynay linnaasina aan u caddaynay dadka linnaasidan marka waxaa weeyaan baa la yidhaha caamun uriida bihi lkhusuus hadda dadkoo dhan ma wada ahane dad gaaraa laga hadlaya waana ahlu kitaabka waayo ahlu kitaabka waayo kuwa loo caddeeyey ilaa iyagaa kitaab akhriya amaa mushrikiin iyo kuwaan marka yacnii cawaanta iska ahe iyaga awhaanta iyo asnaamta caabudo kuwaas iyaga maba aqooninba yacni kitaab ile maba hayaanba kuwaas ee meesha wax lagu caddeeyeyna waa kitaabka kitaabkana towreed baa loo jeedaa iyo injiil cidda towreed iyo injiil marka lagu akrinayey ama yacni ehm, haysatayna yahuud iyo nasaaro unbay ahaayeen marka linnaasi ahlu kitaabkaa loo jeedaa caamadooda iyo w culimmadooda intaba waayo iyaga kitaabaa loo keena waana loo caddeeyey waxa ay qarinayaanna maxaa ugu horeeyo sifada nebiga sala allahu calayhi wasalam iyadoo kitaabkii towreed iyo lagu caddeeyey ayay haddana dadkii ka qari jireen ayb min bacdi maa bayannaahu min bacdi tabyiininaa min bacdi tabyiininaahu caddaynteena aan caddaynay ka gadaalay linnaasi dadka aan u caddaynay fil kitaabina aan ugu caddaynay kitaabka dhexdiisa ulaa'ika kuwaadaas yalcanuhum ullaahu allaa lacnadaayo naxariiskiisuu ka fogeynayaa wayalcanuhum waxaa lacnadaya kuwa allaacinuuna kuwa wax lacnado ee kuwa wax lacnada marka dadka yacni dadkii insigii iyo jinnigii iyo waayo lacnadooduna sidee waaye ilaahay waxay leeyihiin allaahuma alcanhu ilaahu kaas lacnad ayay dhahayaan ayb lacnaduna asalkeeda adardu min raxmat illaahi naxariista alloo qofka laga eriyo marka aayaddan waa aayadda abuu hurayre uu dhihi jiray lowlaa aayatun fii kitaabillaahi aayad ilaahay kitaabkiisa ku jirta haddaynan ahayn idinma sheegeen xadiidkan markaasuu aayadda tanuu ka wadaa waayo aayaddaani waxay leedahay wixii ilaahay caddeeyey cilmiga qofka qariyo waa u goodisay aayaddan aayaddaasaan haddaynan jirin oo aan ka cabsanaayo waciidkeeda inaan ku dhaco idinma sheegeen laakiin haddaan idinka qariyo aayadda waciidkeeda ayaan ka cabsanaa buu dhihi jiray aayadda marka tan meeshaana marka culimadu waxay ka qaateen kitmaanu lcilmi cilmiga qarintiisu inay xaaraan tahay asal ahaan ama guud ahaan cilmigana marka waxaa loo jeedaa abuu xayaan wuxuu leeyahy cilmu shariica cilmu shariica marka uu leeyahayna wuxuu ka wadaa wixii xalaal iyo xaaraam ku tacalluqo oo baahi dadka ay baahi u qabaan xalaashoodii iyo xaaraantoodii iyaa ku xiran waxyaabaha marka sidaas oo kale ah qarintiisu marka inaynan bannaanayn oy xaaraam tahay ayib oo meeshaana marka wuxuu ka qaadanayaa min albayinaatina waayo shayga la kala dhigdhigay oo la kala caddeeyey oo iltibaas iyo wax dheehgal iyo mugdiba uunan ku jiraynin kaas haddii dadka laga qariyo baahi culus oo dadka haysay oo laga qariyey bay noqonaysaa waxaa ka baxaya marka waciidkan waxaa ka baxaya dhowr qolo ayb waxa ugu horeysaa waxay tahay waxyaabaha aan bayinaadkaba aan ahayn oo ay dhici karto gumuud inay ku jiraan fahm daqiiqa wixii u baahan oo kale oo laysdhahayo qofkan caamadaa ah haddii waxaan loo sheego isagiina hadda wax uga xiran ma laha waayo caamada iimaan mujmala laga rabaa maalan shaygan marka isagoo mujmal ah haddii loo sheego si saxanuu u qaadan karaa waana weyneynaa wixii la amray iimaankiisa haddii laakiin hoos wixii ay shaqadii ama dalabatulcilmi ama culummo iyo ay lahaayeen haddii hoos loola sii galo ee baahi uunan markaas caamigu qabinna meesha waa taallaa midda labaadna waxaa laga yaabaa su-ul fahmi inuu ku dhaco intuu qalad wax u fahmo wax laga rabay inuu rumeeyoba inuu inkiro arrintaa iyadana way dareemeen asxaabta rasuulka alimaamu albukhaari kitaabu اlcilmi wuxuu baabaystay baabun man khasa biاlcilmi qowma duuna qowmin karaahiyata an laa yafhamuu qofkii cilmiga qolo u sheego qolana ka qariyo sababtuu u yeelaa waa maxay wuxuu ka cabsanayaa kuwa uu ka qariyey inaynan fahmi karin markaasuu wuxuu keenay sanadkiisa ayuu ku wariyey can caliyin radia allaahu canhu cali wuxuu yidhi xadiu nnaasa bimaa yacrifuun dadka waxay yaqaanaan u sheega atuxibuuna an yukadaba allahu warasuuluhu war alleh rasuul in la beeniyo miyaa rabtaan haddaad dadka waxaynan garan karin intaad u sheegtaan waxaan ay inkiraan wixii sow adigii marka iimaan la-aan kuma ridin sabab soo uguma noqonin waxaa kaloo soo kaxeeyey xadiidkii mucaad radia allahu canhu maa min axadin yashhadu an laa ilaaha ila allah wa ana muxamada rasuulu اllah axad ma jiro shahaadateynka ka marqaati kacaayo shahaadateynka axad ka marqaati kacaa ma jiro sidqan min qalbihi qalbigiisana xaggiisa ay run uga soo go ilaa xaramahu llahu cala annaar ilaa ilaahay naarta waa ka xarimaa qaala wuxuu yidhi yaa rasuula allah afalaa ukhbiru bihi اnnaas dadka miyaanan u sheegaynin fayastabshiruuna fahum yastabshiruuna waa bishaaraysanayaani bishaaradan weyn miyaanan dadka u sheegaynin qaala wuxuu yidhi nabiga sal l slam idan yattakiluu yani ha u sheegin haddaa u sheegto way isku halaynayaan kolley laa ilaha illa allahu baad leedahay moxamedun rasuulullah runna waa kaa tahay towxiidkii waa kuu saxan yahay iska soco isleeyahay ayb idan wa akhbara biha mucaadun cinda mowtihi ta'ahuman mucaad marka dadka uma sheegin markuu dhiman rabay uu xadiidka wariyey si uunan ula dhimanin ugu yaraan loo ogaado ayuu sheegay bukhaari baa isagana baabkaas hoosgeliyey xadiidkan aharkaa cali iyo wuxuu is-hoos dhigay xadiidka marka mucaad radia allahu canhu <clears throat> a'imada salafkana sidaasay ku tageen haddii shaygan aada sheegaysid sidii sharcigu ugu talagalay maaha si kale ay dadka qaar uga faa'iideysan karaan sidaasna ay qalad sharciga ku tahay haddaad ka qariso maslaxa u qarisay mana dembaabin qofkii aan marka intaa iyo wax kale kala aqooninna eede qof waxaa weeyaan midigtiisa iyo bidixdiisa awalba aan kala aqoonin uu la mid yahay ayb meeshaas marka walidaalika a'imada qaarkood xasanulbasri oo kale anas markii uu maqlay isagoo ka sheekeynaya xadiidkii curaniyiinta nimankii geela rasuulka intay dhaceen lasoo qabtay ee <clears throat> qowsaarkii rasuulkana dilay waa kii marka intaa nebigu dad ka daba diray lasoo qabtay la laay la dilay dhagaxda madow xabadka loo saaray indhaha musmaar kulul laga geliyey iyagaa saas raaciga rasuulka u dilay sidii oo kale iyagana loo dilay nimankaas markay curaniyiinta qisadooda anas markuu ka sheekeynayey cinda alxajaaj oo uga sheekeeyey xadiidkaas bacdi salaf marka xasanulbasri ay ka mid ahaayeen way kahdeen arrintaas waayo xajaaj si qalloocan qalloocanoo u isticmaalaa isaga maaa waayo xajaaj waxa uu dilaya gaal ma aha ama ma ahan mid marka isaga cuquubadaasoo kala geystay ma aha qof muslim uu dilaa xadiidkaasuu soo deliishanaa marka oo wuxuu leeyahay rasuulkuba sidaasu wax u dili jiray aniga marka maxaa iga rabtaan uu leeyahay kuwaas oo kale marka <clears throat> ay meelahaas la aada ama rukaska oo kale dadka qaarkood haddaad ruksooyinka iyo uga sheekayso waxaa dhici karta marka inuu ruksadii u isticmaalo diintiiba inuu uga uga baxaaba dhici kartaba oo sheekhan sidaanuu qabaa imaamkan imaamkaanna kanuu qabaa imaamkaanna kanuu qabaa wixii a'immadu ay ku gafeen inuu intuu aruursado diin ka dhigtaa dhacayso hadduu diin ka dhigtana khatar iyaalis waxyaabaha marka rukaska oo kale in laga qariyo qaadigoo kale marka uu joogo laba qof markay doodayaan xujada inuu u laqina maaha qaarkood oo uu yidhaha xaqaagii si uu xaqiisii u helo sidaan dheh sidaanaad xaq u leedahaye sheeg ma lahan qaadigu shib wixii ay dadkaa ku dawo ku dacwinayaan unbuu dhegaysana <clears throat> waxyaabo marka badan oo sidaas oo kale a'imadii salafka imaam axmed iyo imaam maalik iyo culimo fara badan xasanulbasri iyo iyagana dariiqan ay raaceen waa diidi jireen qof marka aada ogtahay xaqdarra inuu wax ku goosanayo maalan inaad adiga marka wax uu isdhihi karo intuu qabsado xaqdarradiisa u fududay karo waa ka qarineen waayo maslaxaba maba ahan sharci taas oo kale ayb waxaa kaloo iyada lafteeda marka <clears throat> mas'ale la waxaa kaloo ka baxaayo waciidka waxaa ka baxaayo qofka isaga nafsadiisa u cabsanaayo waa ka baxaa isaga laftiisa nacam <clears throat> qofka mucallimka ah ama qofka wax sheegaayo haddii uu is yiraahdo waxaan haddaad sheegta armaa lagu dilaa dilkuna uu xaqiiqo markaas yahay ou muuqdo haddii uu shib iska yiraahdo ruqsa ruqsada uu qaato <clears throat> waa yeeli karaa waan u bannaan tahay abu hurayra radia allahu canhu wuxuu yidhi laba weel ayaa marka yacni waxaan idinku laba weel ayaan wax ku xifdiyey buu yidhi nacam hal waa idinku dhex faafiyey buu yidhi bacatu fiikum wica hal xaba waa idinku dhex faafiyey halka kalena waa haystaa buu yidhi nacam walow batattuhu haddaan faa idinku dhex faafi lahay fiikum laquطica haada اlbalcuun kanaa la jari lahaa yiri marka qofku haddii uu marka cabsi muxaqaqa intuu arkaayo uu shaygii marka uuna uu ka aamuso isagoo markaa yacni naftiisa u baqaayo ee waa dembiile iyo waa dembaabay iyo halkaanu ka dhacay iyo waxaan muxuu sameeyi waayey kan muxuu u sheegi waayey ee intaad wax eeday lahayd adiga inaad sheegtaa ka fiican da adiguba saa u taqaano sheeg adiga qodobkaas marka qurdubina waa sheegay waxaana waa sheegay eh, abu xayaan alandalusi waayo qofka laa yukalifu llahu nafsan ilaa wuscaha qofka saddexaad waxa uu yahay haddii adiga uunan kugu caynoobin shaygan caynoobitaanka maxaa laga wadaa kaligaa cilmigaa taqaano dadkiina waa u baahan yihiin ma qari kartid hadaad qarisoo ku dambaabay haddii aadan marka wax kale aynan jirin aan soo sheegnay laakiin haddii aa adiga iyo qof kale iyo qof saddexaad iyo qof afaraad hadday cilmigan yaqaanaan adiga kaligaa mutacayin ma kuuga aha haddii qof idinka afartiinaa ka mida ou xaqii sheego kuwa kale waa bis waayo mas-uuliyaddii ninkaasaa ka xambaaray afartooda haddii aysan sheegin waa wada dambaabayaan shaygii marka markaa fardu kifaayo isku bedelaan saddexdaas waxyaabood ayay halkan marka aayaddan iyo ay ku dhex sheegaan ayb ayb dadka marka bacdi naas waxaa jira qofku marka haddii shayga uu awoodi waayo min jaanib uu ka awoodi waayo jaanib kalena uu ka awoodo jaanibka uu ka awoodo waa sheegaa jaanibka uunan ka awoodin oo ruksada u haystaa bis ayb wax marka kulli ama ha wada joogaan ama ha wada maqnaadaan wax la dhahaayo ma lahan ayb marka dadka qaarkood waxaa aada la yaab u leh marka yacni isaga waxa uu rabo iyo sida uu wax u fahamsan yahay haddaan wax loo sheegin cilmiga waa la uu leeyahay isagiina ma arkayna soo inta mikrofoon qaato wax sheegaayana ma hayna war miyuusan noqonaynin marka ata'muruuna annaasa bilbiri watansawna anfusakum iyo lima taquuluuna maa laa tafcaluun bal marka isaga laftiisa yacni waxyaabahaas oo kale marka kor loo sii qaado waxaa laga yaabaa inuu yidhaha shib shib shib shib shib kor ha u qaadin qofkii dhinacyada ka jiray ou ka cabsanaa markaasu wuxuu leeyahay xaqaa la sheegi waayuu dad u sheegayaa marka nacam ayb marka kitmaanka aayaddan ay sheegtay iyo waciidka ku jira macnahaasuu leeyahay ila aladiina kuwii ma ahane taabuu ilaahay usoo noqday wa aslaxuu hagaajiyey waxay fasaadiyeen wa bayanuu caddeeyeen maxay caddeeyeen wixii ay qarinayeen ay caddeeyeen fa ulaa'ika ku meeshaa marka waxaa laga qaadana gaalka iyo mubtadica iyo faasiqu kulligood hadday xumaanta ka soo noqdaan in towbada ilaahay subxaanahu watacaala towbadooda u aqbalaayo ayb oo ma jirta marka hebel towba male iyo hebel towba lagama aqbala iyo ma jirto mararka qaar haddaad aragto laa yustataabu hebel lagama towba dalbaayo iyo waxaa laga hadlayaa fii maa beynahu bayn allaahi ma aha dembi haddii laga towbad keena ilaahay agtiisa aynan ka anfacaynin ma leh ee waxaa laga hadlayaa waxay tahay markaan waxa ku waajibay ama dilka ah ma uga dhacaa inuu toobad keena mase ugama dhacaayo mas'alo gaara ah. wixii marka hadday isku dhex daataan oo isku dhex yaacaan markaa yacni waxaa imaanayso wixii meel lahaa in meel kale loo raro fa ulaa'ika kuwaadaas atuubu calayhim atuubu waan noqonaa calayhim korkoodaan kusoo noqonayaa bilmaqfirati waalcafwi baan ugu soo noqonaa wa ana anigu attawaabu mid towbad aqbal badanana araximu naxariis badan ina aladiina kafaruu wamaatuu wahum kufaar ina aladiina kuwa kafaruu kufriyey wamaatuu dhinteen walxaal hum iyaga oo kufaarun iyagoo gaalo a ah dhinteen ulaa'ika kuwaadaas calayhim korkooda lacnatullaahi ilaahay lacnadiisa ahaanayso waalmalaa'ikati malaa'igta lacnadeeda lacnadooda ahaanayso waannaasi dadka lacnadooda korkooda ahaanayso ajmaciina xaalay yihiin dhammaantood khaalidiina xaalay yihiin kuwii ku waaraayo fiihaa fi lacnati lacnada dhexdeeda iyagoo ay ku waarayaan laa yukhafafu xaal aan laga fudaydinaynin canhum iyaga xaggooda alcadaabu cadaabka aan laga fudaydinaynin walaa hum mana ahaan walaa hum ma ahaanin iyagu yundaruuna kuwa loo koranayana xaal aynan ahayn aayaddan iyada ina aladiina kafaruu wamaatuu wahum kufaar wax kaloo lacnad soo jiido yaa aayaddan looga hadlayaayo allah wuxuu leeyahay ina aladiina kuwa kafaruu kufriyey <clears throat> wamaatuu dhinteen walxaal iyaga hum iyaga oo kufaarun gaalo ah yacnii waqtiga ay dhimanayaanoo mowdku iyo geerida ay haleeleysa iyagoo ayaa gaalnimay ku haleelay kuwaas waayo marka ulaa'ika calayhim lacnat ullaahi waalmalaa'ikati waannaasi ajmaciin kuwa ilaahay subxaanahu watacaala lacnadiisa ay korkoodu ay ahaanayso meeshaas marka culimada halkan mufasiriinta ay waxay uga hadlaan maadaama aayaddu ay leedahay wahum kufaarun jumladuna ay tahay jumla xaaliya xaaladuna qeyd ay tahay oy wax dabrayso ay wax qeydayso ma bannaan tahay hal tajuusu ama hal yajuusu lacnu lkaafir gaalka lacnad in la lacnadaa ma bannaan tahay labaa marka hore loo kala qaadaayo calaa wajhi lcumuum in loo lacnado <clears throat> allaahuma alcani lkafara in la yidhaah oo kale waa waa cumuum wasfi oo kufri a ah baa lagu lacnadaa waa bannaan yahay kaas jumlatan waana midda alimaam malik muwada uu leeyahay can daawuuda bni اlxusayn anahu samica alacraja taabiciga cabdiraxmaan ibni hurmus alacraj ayuu maqlay yaquulu isagoo dhahayo maa adraktu nnaasa dadka ma soo gaarin ilaa wahum yalcanuuna alkafarata fii ramadaan dadka ma soo gaarin ilaa waxaan soo gaaray ayaga oo gaalada lacnadayaan ramadaanka dhexdiisa yani ama shan iyo tobanka dambe lagu qunuudaya ha noqoto ama watarka dhexdiisa qunuudkiisa yani watarka qunuudkiisa aan ujeedaa yacni way ku lacnadi jireen uu leeyahay kafarada <coughs> marka calaa wajhi lcumuumay u lacnadayeen marka kaas isagu marka yacni adilay waxbuu leeyahay amaa mucayan gaal mucayan ah oo hadda fii qeydi lxayaati joogo oo isagu marka wahum kufaaruntan inaga ma hayna maogtahay oo waxaan ujeedaa wamaatuu wahum kufaarunta maleh in aladiina kafaruu qeyd kalaa lagu dabadarayo wamaatuu wahum kufaaruna leey inay gaalnimo ku dhimanayaan iyo in kalena wax naga naga qarsoon kaas marka ma bannaan tahay hebel oo gaal ah allah lacnado eh, ma la dhihi karaa middaa marka ahlucilmigu way isku khilaafeen qaar culimada ka mida jamcun min alculamaa waxay yidhaahdeen qof mucayan ah oo kaafir mucayan ah hebel aada leedahay oo fii qaydi alxayaati nolosha ku dhex jiro lacnadiisu ma bannaana sababtoo ah waxay yidhaahdeen ma ogin inuu gaalnimadaa ku dhimo doono iyo in kale ayb ilaahayna aayadda wuxuu ilaaqeeda ilaaq kama wuxuu ku qeyday wahum kufaarun taasuu ku qeyday dheheen ibnulcarabi iyo culimo kale waxay doorteen waxay ku tageen iyaga ibnulcarabina uu saxiix yeelay waa bannaan tahay yuu gaal mucayana in la lacnado oo weli aan dhimanin sababtana marka lacnadu maxay ku ku dhacaysaa lidaahiri xaalihi xaalkan hadda iiga muuqdo waaye iyo walijawaazi qatlihi wa qitaalihi haddaba in lala dagaalaa bannaan uu leeyahy mar haddii dagaalkiisu bannaan yahay lacnaduna waxay uun ku xihan tahay halkaasay ku xirmee buu leeyahay waxayna soo qaateen dadkii mucayaniinta ahaayoo nebigu uu ku lacnaday qunuudkiisa dhexdeeda bishii markuu bil uu qunuudayey waa kii marka yacni qabaa'il mucayana iyo intuu sheegay marka ku lacnadayay lacnu lmucayan waayay dheheen kaasaana daliil u ah bay yidhahdeen qolada hore marka waxay uga jawaabeen mas'alada rasuulkii ilaahay sala allahu calayhi wasalam isaga kuwaa uu lacnaday noloshana fii qaydi lxayaati ahaa ee waxyi baa nebiga kusoo degaayo isaga inuu ogaaday inay gaalnimadaa ku dambaynayaan ay ku dhimanayaan yaa dhici kartay leeyihin laakiin annagana looma waxyoonaayo saasaanba ku kala bedelanaydheh qaar kalena marka waxay leeyihiinba markii nebigu uu lacnaday waaba laga reebayba suuratu aali cimraanan ugu tegaynaayo yacnii eh, meesha marka yacnii uxud iyo eh, liyaqdaca darafan min aladiina kafaruu ow yakbitahum fayanqalibuu qaa'ibiin ya laysa laka min almri shay-un aan ujeedan laysa laka min almri shay-un ow yatuuba calayhim ow yucadibahum fainahum daalimuun laysa laka min almri shay-un tay qaar waxay ku fasirayaan waa laga celiyo hebel allah hebel ilaahu hebel lacnad ha dhihinaa layidhi iska daa adiga ilaahay hadduu doonana waa ka toobad aqbalaa haddii uu doonana isagaa marka yacni hanuuninayo hadduu doonana isagaa ka aargoosanayo aduu meeshaa marka masaladaas <clears throat> khilaafkaas baa ku jiran ayb <clears throat> masaa-isha noocan oo kale khilaafkoodu marka waxyaaba uun raajix iyo marjuux iyo <clears throat> wax u kala dhexeeya wey haddaad marka ku xirto gaalo jacaylka iyo gaalo nacaybka haddaad mas'aladan ku dhex xirto waa meelaha lagu baayay ka mid tahay hadda mas'aladan sidaan markaan wax u tafsiilinayno ama culimadaasaan isugu khilaaftay laleeyahay hadduu qof meeshan dig soo siiyo ee qolada dhahaysa lama lacnadi karo gaalka mucayanka gaaladay jecel yihiin hadduu ka dhaliya ka waran maa culimadiiu qofkaasi marka yacnii waxun ku sheegaan iyo masaladii intaas khilaafkeeda uu soo jiray ayb Eh, waxaana dhici karta uun waxa un caadifo uun inay hayso bacda ayaam inuu waxaan miir markuu usoo dego ama cilmiga xoogaa uu usoo xoogaa yar cilmigu uu sii usii iftiimo inuu markaa yacni waxaa laga yaabaa markaa uu cudurdaarkeeda iyo waxa ay tahay iyo markaa inuu fahmo dayib intii ka horeysana waa un buubbuubkaasi isaga jirayaan ina aladiina kuwa kafaruu kufriyey wamaatuu dhinteen walxaal hum iyaga oo kufaarun gaala ah dhinteen ulaaika kuwaadaas calayhim korkooda lacnatullaahi ilaahay lacnadiisaa dushooda walmalaaikati malaaigta lacnadooda korkooda ah way lacnadee malaaigta igta wannaasi iyo dadka ajmaciina xaalay yihiin dhammaantood khaalidiina xaalay yihiin kuwii waaraayo fiiha fi lacnati lacnada dhexdeeda iyagoo ku waarayo laa yukafafu xaal aan laga fudaydinaynin canhum iyaga xaggooda alcadaabu cadaabkana aan laga fudaydinaynin jumladan laa yukafafu xaaliyana waa laga dhigi karaa waxaa kaloo laga dhigi karaa waxaa kaloo laga dhigi karaa mustanafa laa maxala lahaa min alicraab marka mustanafa marka laga dhigo walaa hum mana ahaanin yundaruuna kuwa loo koranayo la sugaayana ma ahaanin oo loo koran maayo hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamedi waaalihi waasxaabih